bismi اllah الرحman الرaxim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamedi وعlى ali muxamed rabi اshrx lii sadri وaysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay ficilka mudaaric ficilka mudaaric axwaasha uu ku leeyahay icraabta waa saddex ima an yakuuna marfuucan wa ima an yakuuna mansuuban wa ima an yakuna majzuuman saddexdaa midun wey makfuud isagu ma noqdo inuu marfuuc yahay iyo inuu mansuub yahay iyo in uu majzuum yahay oo saddexdaa mid uun markaa wuxuu ku bilaabayaa xaaladda uu marfuuca yahay wuxuu yihi sheekhu faslun ay haadaakani faasilun mid faslinayo weeyi oo soocaya maa bacdahu waxa ka dambeeya maa bacdahu waxa ka dambeeya ayuu ka faslinayaa camaa qablahu wixii ka horreeyey fasalkan soo socda ayuu ka saarayaa fasalkii hadda soo dhammaaday wuxuu yihi sheekhu yurfacu waa la rafciyaa almudaaricu mudaarica ayaa la rafciyaa yurfacu waa la rafciyaa almudaaricu mudaarica waa la rafciyaa khaaliyan xaalo uu yahay mid ka maran mudaaricu min naasibin ay min caamilin caamil ka maran caamilkaasoo naasibin wax nasbiya wa jaaziminay wa min caamilin caamil ka maran caamilkaasoo jaazimin wax jazmiya wadalika tusaale naxwu yaquumu waa istaagaya iyo wixii lamid a ah weeye zaydun zayd ayaa istaagaya yurfacu waa la rafciyaa almudaaricu mudaarica ayaa la rafciyaa khaaliyan xaalada uu yahay baa la rafciyaa mid ka maran min naasibin ay min caamilin caamil caamilka oo naasibin wax nasbinaya caamilna wax nasbinaya hadii aanu ku jirin uu ka qaawan yahay ficilki mudaaric waa la nasbinaya wa jaaziminay wa min jaazimin jaazim xaalada uu yahay mid ka maran caamil caamilkaasoo jaazim wax jasminaya caamil jasminaya ficilkii mudaaric haddii aanu ku jirinna ficilkaasi mudaaric waa marfuuc oo waa la rafcinaya wadalika tusaale naxwu yaquumu zaydun zayd baa istaagaya iyo wixii lamid aweey hadda sheekh wuxuu ku tusaale yaquumu yaquumu caamil caamilu nasbihi kuma jiro oo kama horeeyo caamil caamiluljasmihina kuma jiro oo kama horeeyo lidaa wuxuu noqonayaa marfuuc marfuuc buu noqonaya marka halkan wuxuu ka tilmaamaya ficilka mudaaric xaalada rafcinaya waa xaalada uu ka maran yahay wax nasbiya iyo wax jasmiya wax nasbiya haddii aanu ku jirin wax jasmiyaana aanu ku jirin maxaynu halkaa ka garananaa inuu yahay yakunu marfuuca muxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya limaada sifu ku xidhay sifada ku xidhay waa maxay waa sifatu khuluwi waa madhnaansho uu ka maran yahay min naasibin wa jaazimin qaacidada usuuligiina waxay tidhaahdaa lianna tacliiqa alxukmi calaa wasfin yushciru bilciliyati ah, lianna tacliiqa alxukmi xukunka oo lagu xidho calaa wasfin wasfi iyo tilmaan yushciru bilciliyati wuxuu kutusinaya cilanimo ya asaariqu wsaariqatu faqacuu aydiyahuma soo lama odhan faqacuu baa jara qadciga maxaa lagu xidhay sifatu sariqa soo ma marka sariqadii la helo ayaa ciladii la helaya qadcigii iyo goyntii mana saayn azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda fajliduu xilimaa la helaya jaldigan maxaa lagu xidhay ya sifada sariqanimada lagu xidhay de markaa mayna cilayn waa cilo weeye lafii naciim naciimo gelitaankeega maxaa lagu xidhay sifat lbiri wa ina alfujaara lafii jaxiim jaxiimo gelitaankeena maxaa lagu xidhay sifat lfujuur soo maa marka halkan muxuu ku xidhay iminka sheekh maxaynu ka fahmaynaa qaacidada usuuliga inuu daliishanay naxwa waa sifat lkhuluwi soo maa waa inuu ka madhan min naasibin wa jaazimin maadaama oo labada uu ka madhan yahay maxaynu halkaa ka fahmaynaa yakunu marfuuca waa intaa msl marfuu markaa noqonaya markaa sheekhu caamilkii caamilu rafcaha ahaa wuu sheegay ishaaratan laa tasriixa ishaare ahaan buu u sheegay laakin tasriixa si cad umuu sheegin ya caamilkii caamilu rafcaha ahaa ee rafcaha keenayey ishaare ahaan buu u sheegay laakin tasriix ahaan umuu sheegin oo markuu khaaliyan ina yidhi yurfacu lmudaaricu khaaliyan bina yidhi sooma dee bitasriix kumuu sheegin caamilkii laakiin muxuu ku yurfacu waa la rafcinaya almudaaricu mudaarica waa la rafcinaya khaaliyan xaalada u yahay mudaaricu mid ka maran min naasibin naasib wajaazimin iyo jaazim wadalika naxwi yaquumu zaydun zayd baa istaagaya iyo wixii lamid aweeyey sharax ajmaca naxwiyuuna naxwiyinta jimacooga waa iska yeryay ya halkan lakin muxuu kugu cabira ajmaca buu cabirada ya naxwiyintu waxay ku ijmaaceen bugey ajmaca naxwiyuuna naxwiyiintu waxa ay ku ijmaaceen calaa ana alficla ficilka ficilka almudaarica ee mudaariciihi kaana inuu ahaanayo huwa mudaaricaasi marfuucan marfuuc inuu ahaanayo ayay ku ijmaaceen idaa tajarada marka uu ka qaawismo huwa mudaaricu min annaasibi caamil wax nasbiya marka uu ka qaawismo wljaazimi iyo caamil wax jazmiye marka ka qaawismo inuu marfuuc ahaanayo ayay ku ijmaaceen wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaadaya wixii lamida aad ku qawshid yaquumu waxaa istaagaya zaydun zayd baa istaagaya wa yaqcudu waxaa fadhiisanaya camrun camar baa fadhiisanaya wa inama ikhtalafuu waxa uunay isku khilaafeen fii taxqiiqi raafici fii taxqiiqi lcaamili caamilka xaqiijintiisa caamilka araafici rafcinaya lahu ay lilmudaarici mudaarica rafcinaya ma maxay ayuu ahaaday huwa raaficu faqaala alfaraau wuxuu yidhi sheekhu naxwiyiintu waxa ay ku ijmaaceen ficilka mudaaric marka uu naasib iyo jaazinba ka maran yahay marfuuc inuu ahaanayo bay ku ijmaaceen marka halka laba masalo ma ka soo baxaya talkhiiskeygu waaba intaaba kow mid way ku ijmaaceen oo marka caamil naasibi aan ku jirin caamil jaazimina aanu ku jirin inuu marfuuc yahay horta la rafcinayo waa laisku waafaqay khilaaf kama taagna laakiin waxaa la isku khilaafay marfuucnimo garanay oo sugnay e caamilka rafcinaya muxuu yahay taasay culimadu isku khilaafeen marka markaa talkhiiskeygu muxuu noqonaya masaladan waaba labada mid mutafaq oo laysku waafaqay maxaa laysku waafaqay waa maxay marfuucnimo mata ida tajarada aw takhallaa min naasibin wa jaazimin haddii naasib iyo jaazim uu ka maran yahay inuu marfuuc yahay waa mutafaq ijmac ba kasoo guuray sooma lakin maxaa laisku khilaafay ya marfuucnimada waxa keenaya de caamilka keenaya ya caamilka keenaya ay caamilin yarfacuhu caamilka rafcinaya muxuu yahay taasaa lasku khilaafay marka intaasuu sharaxi doonaa insha allah intuu aqwaasha soo arooriyo ayuu haddana naqdi xagga dambe ka keeni doonaa waa meelahaas ku yar noqnoqda wey ajmaca naxwiyuuna naxwiyuuntu waxa ay ku ijmaaceen calaa ana alficla ficilka ficilka almudaarica ee mudaariciihi kaana inuu ahaanayo huwa mudaaricu marfuucan marfuuc inuu ahaanayo ayay ku ijmaaceen idaa waktigiina uu marfuuc tajarada uu ka qaawismo huwa ficilku min anaasibi naasib uu ka qaawismo wljaazimi jaazim uu ka qaawismo wadalika tusaale qawlika waa odhaahdaadayow xillimid aad ku qawshid yaquumu zaydun zayd baa istaagaya wayaqcudu camrun camr baa fadhiisanaya hadda yaquumu iyo yaqcudu ya inay marfuuc yihiin lababa iskumay diidin sheekh limaada dee yaquumu iyo yaqcudu macaamil baa ka horeeya caamil nasbiyaana kama horeeyo caamil jazmiyaana kama horeeyo idan halkaa maxaad ibaatinaysa ad sugaysaa inuu marfuuc yahay wa inama ikhtalafuu waxa una isu khilaafeen inamaa buu ku keena soo maarati ya inama waa adaatu xasri sooma wa inama ikhtalafuu waxa una isku khilaafeen fii taxqiiqi raafici ay fii taxqiiqi lcaamili caamilka xaqiijintiisa caamilka araafici rafcinaya lahu ay lilmudaarici mudaarica aynu marfuucnimada u tilmaanay caamilka rafcinaya unbay isku khilaafeen wuxuu yahay ma maxay ma maxay ayuu yahay huwa raaficaasi raaficaasi waxa uu yahay ayay isku khilaafeen fa qaala alfaraau farre wuxuu yidhi waa yaxya ibnu ziyaad iyo wa asxaabuhu farre asxaabtiisu oo min alkuufiyiina kuufiyiinta waa ardaydiisi ama dadka isku asxaabta isku aqraantahana wax wada baranayeenba raaficuhu raaficuhu ay raaficu ficli mudaarici ficilka mudaaric raafican rafcinaya nafsu tajarudihi ay nafsu tajarudilficli ficilka ka dharbeelkiisa laf ahaanteeda weeyi min anaasibi naasib u ka dharbeelay waljaazimi iyo jaazim u ka dharbeelay ya ka madhnaanshaha iyo ka qaawanaashaha uu ka qaawanaaday naasib iyo jaazim jasmiya tajarudkaa laftiisaaba caamilo bu leya caamilkii rafca keeniya saw haddii aan farrahay saasaan ahay buu leeyahy qowlkaasaan maray anu raafica godaya ficilkan mudaaricle waa marfuuc baynu nidhi waa ayo waa maxay waaba tajarudkan laftiisa buu yihi saw tajarudkan uu ka dharbeelay ee uu ka qaawismay naasib iyo jaazim tajarudkaa laftiisa ayaa keenay rafcaan buu yihi saw ama la socotaan fa qaala alfaraau fara wuxuu yidhi waa yaxya bnu ziyad ya waa imamu fi naxw ah. fa qaala alfaraau fara wuxu yidhi waana kuufi iyo wa asxaabuhu fara asxaabtiisii oo kuufiyiinti wax ka kula ey min alkuufiyiina asxaabtaasoo kuufiyiin ihi raaficuhu ficilka mudaaric raafica rafcinayaay nafsu tajarudihi ka dharbeelidda nafteeda weeyi min annaasibi ay min alcaamili caamil u ka dharbeelo caamilkii annaasibi wax nasbinayey wljaazimi wa min alcaamili caamil u ka dharbeelo caamilkii aljaazimi wax jasminayy ka dharbeerkaa laftiisaaba raafica bui whada madhabu ikhtaarahu bnu malikin maxamed ibnu maaligna madhabka kaasuu doortay fi tashiili wa sharxi kaafiyati kitaabkiisa kaafiyada ee alifyada uu kasoo khulaaseeyey iyo tashiilka sharxiisaba saasuu ku doortay wuxuuna yidhi inahu saalimun min anaqdi in la buriyo oo laga daba yimaado uu ka badbaaday qowlkan ayo qowlkaa wnasabahu lixudaaqi lkuufiyiin wakhtaarahu ibn lkhabaaz ibn lkhabaaz sheekha la ydhahdana saasuu doortay xudaaqu lkuufiyiin baa ku tegay buna yidhi maxamed ibn malik oo ah ayo alfara halkaasuu maray wa qaala kisaaiyu awbustole wuxuu yidhi waa kisaa-i ya caliy bnu xamza axad lqura asabca caliy bnu xamza waxa uu yidhi xuruufulmudaaracati huwa soo qadaro mubtada iska soo qadaro huwa raaficu xuruufulmudaaracati mudaaracada xuruufteeda weeyi ya qaarina sheekhu waa soo ma aragti markaa ma kala maarmayaan cilmulqiraha ma baran kari ba ruux ruux naxwe dee fahmay mooyaane wuu adkaanayaa bay yidhahdeen waa talabaad labaade cilmul usuulkana mama fahmi kara bay yidhahdeen ruuxan naxwii soo baran mama fahmi karo waka huwa raafica rafcinayaa ficilka mudaaric xuruufulmudaaracati mudaaracada xuruufteeda wey xuruufulmudaaraca soo ma garanaysaan xuruuftan xuruufulmudaaracada a lafteeda ayaa he <laughs> baa rafcinaysa maxay ficilkii mudaaric oo salaan yaquumu iminka maxaa rafcinaya ya-da aquumu maxaa rafcinaya hamzada wa qismaa baqiyade naquumu maxaa rafcinaysa nuunta taquumuna tada yaa ku tegey kisay baa ku tegey madhabkiisan maxaa ka laazimaya xagga dambu kugu iman doonaa an yakuna mudaaricu marfuuca abada walaa qaayila bi mudaari ficilkii mudaaric weligiiba waa marfuuc ficil adu maad aragtay xarfumudaarica ka marano mudaarica mar kasta oo xarfumudaarici ay ku jiraan hadduu caamil ahaan hadda caamilkii joogay camalkiisina inuu jooga munaan marka mar kasta oo marfuucde cid saa ku qawshina ma jirto xagga dambu ka naqdin doonaa sheekh waayahay waa talabaade isaga naqdin doona insha alla naqdigaan ugu tegi doonaa wa qaala kisaaiyu kisaaina waxa uu yidhi isna waa ayo waa kuufuuni moogta isna waa kuufuun wa qaala alkisaa'iyu kisaa-ina waxa uu yidhi huwa raaficu xuruufulmudaaracati mudaaracada xuruufteeda wey xuruuftan xuruufulmudaaracada ah ayaa he rafcinaysa ayaa rafcinaysa hadda u fiirso eega tusaalaan markaan idhaahdo eega yaquumu ma ila sugaysaa inay tahay yo-dan jus ka mid a ficilka mudaaric so ilama sugaysid waa ila sugaysaa soo maa juz ka mida soo maha de juz-a shayi laa yacmalu fi juin fi ljuzi laakhar shayga juskiina juska kale kuma camalfar imika zaydun ka soo waran zaydun imika soo zadu ka mid maa zaydun waxaa rafcisay zada haddaan kuhaa ka waran ma saxba ya la limaada dee zadu waa juz kamida zayd ya juz kamida ayaa ku camalfilay juskii kale noqonaysa taas ma sax ba marka yaquumuna waa lamido taas ku radin doonaa wa qaala haclabun haclabna waxa u yihi kisaayna waa imaamu alkufiyiin waxay odhan jireen culimmadu faraa iyo kisaayi iyo siiba weyhi ayaa ka wada qaatay xalqadii yunus ibnu xabiib kadibna imaamu siiba weyhi waa dhintay isagoo da-yar dhintay labiyo jir saddexiyo jir meelahaas ku dhintay ka waran kadibna imaamulkisay baa soo qaaday kitaabkiisiiba wey alkitaab marka la dha ku dhacabade wax alla wuxuu yahay shekh isfahmi waayo ardaygiisii buu ila tagay akfash akfash baa ku yidhi oo ma fahmaysid oo ma garanaysid miyo ahaa akfash baa u laqmeeyey halkaasi ku caddaatay wi siiba weyhi inuu ahaa imaam fi naxw macal kuufiyiinta inuu noqdaybe ila duqoogiioo kisaya soo ma wa qaala haclamu haclamna waxa uu yidhi haclab axmed بن yaxya huwa huwa soo qadaro mubtadaa huwa raaficu dhe mudaaracatuhu waa shabihidiisa lilismi ismiga uu shabahay waa shabihitaanka uu shabahay maxay ismiga uu shabahay wey mudaaracatuhu waa shabihitaankiisa lilismi ismiga uu shabahay de ismiga u shabahay waa inagii mutamiyada maxaan kuso marnay wa inamaa ucriba almudaaricu limushaabahatihi alsma matnigay ku qorayd be ficilka mudaaric maxaa loo craabay limushaabahati alsma ismi ushab weliba ismi ushab wa maa waa ismiga ismiga faacil wey oo hadda kolkan ku hahdo zaydun yadribu mawqici maxay buu yaala zaydun daaribun de waa mid labada xagga xarakaadku ka shabahayaaba eega daarib iyo yadribu ka waran ya daarib iyo yadrib waa xaggii sakanaadki iyo xaggii xarakaadki inta waa iska mid wey soo ma mawqicul xaal buu dhici karaa siluu dhici karaa oka markaa uu shabahay wa qaala haclamu haclamna waxau ihi mudaaracatuhu huwa raaficu mudaaracatuhu ay mudaaracatu lficli ficilka shabihitaankiisa weeyi lilismi ismiga uu shabahay waa shabihitaanka uu shabahay ismiga kaaliftiisa maxaa ka dhalanaya isagana de mudaaracadu iyo shabihitaanku wuxuu keenay alicraab inuu mucrab noqdo icraabtiina maxaa soo gudagelaya an yakuna marfuucan wa an yakuna mansuuban wa an yakuna majzuman ya ma rafcadoo keliyu mi mutaalacadu keenta ya awjuud araabka kale ma keenin miya waa talabaade mudaaracadu mar kasta mayna joogin marka uu mansuubka yahay iyo marka uu majzuumka yahay markau marfuuca yahayba maxaa ka dhalan adana ya an yakuna an yakuna marfuucan daa'ima walaa qaila bisoma isagaa soo wada mudaaracatuhu shabihitaankiisa weyi lilismi ismiga u shabahay waqaala basriyuuna waqaala culamaa waqaala culamaau albasriyuuna culamadii basrena waxay idhahdeen xuluuluhu huwa raaficu xuluuluhu ay xuluululficli ficilka degitaankiisa weyi maxalal ismi boos ismi u degay waa degitaanka u degayo booska ismiga qaaluu waxay oo tusaalaanta khabar ba iska zaydun yadribu halkii ismi muna tegi wuu tegey qaaluu waxay idhaahdeen walihaada qaal way sii wadaan weliba hadalkooga qaaluu waxay idhaahdeen basriin wowga qaado wamtanacawge qaaluu waxay idhahdeen basriyiin wamtanaca waxa reebtoonaaday rafuhu ay rafculmudaarici mudaarica rafcihiisa ayaa reebtoonaaday lihaada lhaada ay likowni raaficu xuluuluhu maxal ismi haadada halkaasa lagu ishaaraya qaaluu waxay yidhaahdeen basriyiin wamtanaca waxa reebtoonaaday rafcuhu mudaarica in la rafciyo ayaa reebtoonaaday lihaadaa ay likowni raafici raafica ahaantiisa ayuu u reebtoonaaday uu ahaaday xuluuluhu degitaankiisa maxalal ismi ismi boosu degey idaa waktigiibuuna reebtoonaaday dakhala uu galo calayhi ficilka mudaaric dushiisa naxwu an an iyo wixii la mid a walan lan iyo wixii la mid a walam lam iyo wixii la mid a walamaa lamaa iyo wixii la mid a waayo lianna alsma wadalika arrinkaasi arrinkee kownuraaficu xuluulu maxalal ismi xaailun ow haabitun mid sugan weey lianna alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacdahaa adaadkan dabadood ma dhacde falaysa muu ahaanin huwa ficilku xiina idin ya maxay naahibka aan jirti jumla aw jumal tabiiq marka xiina idin ay xiina id dakhala calayhi an walan walam walama xaalan mid degay muu maxal ismi ismi booskii mid degay muu ahaan ya way sii wataan basriyiin waxay yidhahdeen waa degitaanka u degayo meel ismi way taqriiriyeeno waxay idhahdeen sidaa darteed waxaa mamnuuc noqday ficilka mudaaric inuu marfuuc noqdo ayaa mamnuuc noqday marka ay galaan an iyo lan iyo lam iyo lama eeg jawaasimtiina lama ka soo qaata nawaasibtiina laba ficilka mudaaric hadii an ay gasho ama ay gasho nawaasib maa ama ay lamgasho ama lamaga soo jawaasimna ma marfuuc buu noqonaya may muxuu marfuuc u noqon waayey dee adaadkan dabadood ismi ma dhaco maadaama adaadkan dabadood ismi aanu dhicayn lana yidhi waxa keenaya marfuunimada degitaanka uu degayo boos ah, maxay ismi ismigina halkaa aanu qaadan karayn rafcanimadii saa darteed baan u weyne iska rafcanimadii he sidaa darteed baan u weyne soo ma ma soo irfahanteen hadda ya qaal basriyuna balmada fahma horta wa qaala basriyuuna basriyiinti waxay idhaahdeen huwa raaficu xuluuluhu ficilka degitaankiisa weeyi maxalal ismi ismi booskii u degay qaaluu basriyiin waxay yidhahdeen warkooga sii wadaan way taqriirinayaan de siduu u degay waxbay ka tilmaamayaan qaaluu waxay yidhaahdeen basriyiin wamtanaca waxa reebtoonaaday rafcuhu mudaarica in la rafciyo ayaa reebtoonaaday lihaada arintaa darteed buu u reebtoonaaday arintee dee kownu raafici xuluuluhu maxalal ismi idaa waktigiibuuna reebtoonaaday dakhala u galo calayhi ficilka dushiisa naxwu an an iyo wixii lamid ah wa lan iyo lan iyo wixii lamid ah wa lam lam iyo wixii lamid ah lamma lama lama iyo wixii lamid kuwaa wixii lamid marka uu galo ficilkii mudaaric in la rafciya waa mamnuuc sababtu waa maxay de ismi baan daba dhicin adaadkan maadaama ismi aanu daba dhicin mudaarica rafcadiisna ay ku xidhnayd bay idhahdeen maxay xuluulu maxalal ismi isminaalka aanu degi karayn ficilka mudaaric rafcadiisiisaasaa loo waayey dee looma waa in caamilbaaba keena iminka rafcadan muna caamilgeen waaya rafcala-aantan caamilbaa keena sheekh liana alisma wadalika arrinkaasi arrinkee soo qadar kownuraaficu xuluulu maxalal ismi haabitun mid sugan weeye waayo liana isma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacdaha adaadkan dabadood ma dhaco falaysa mu ahaanin huwa ficilku xiina idin ay xiina idin dakhala alayhi an walan ma xaalan mid degaya mu ahaanin maxalal ism ismi booskii mid degaya mu ahaanin oo adaadkan dabadood he ismi ma dhaco maadaamo ismi aanu dhicin dee ficilkiina he marfuucnimadiisi way baxday dhade oo la rafcin maayo lianna alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacdaha cadaadkan dabadood ma dhaco falaysa muu ahaanin huwa ficilku xiinaidin ay xiina idin dakhala calayhi an walan walam xaalan mid degaya muu ahaanin maxalal ismi ismi booskii mid degaya muu ahaanin waayo ismi ma daba dhaco cadaadkan de maadaama ismi aanu daba dhicin he dee ficilkii ma noqonayo maxay marfuuc ma noqonayo xaali ma noqonayo booskii ismi bay ka dhigan ilmu degina ila sababta rafcanimada ay ku xidhayan waa maxay waa xuluuluhu maalsmi maxalalismi war masle faananta marka khulaasadiis waa maxay laba masala ku jira hal masle waa itifaaq an yakuna marfuucan ida tajarada min naasibin wa jaazibin keliya maxaa laisku khilaafsan yahay caamilu rafcaha maxaa keenaya rafcaha imise qowl fiihi arbacatu aqwaalin afar qowl baa ku jira alqowl اlأwal nafsu tajarudi min الnaasibi wاljaazim qowl man qowl اfara yaxya bnu ziyad haye alqowl الثanي xruuf mudaaraca qowl man qowl اkisaa-i alqowl الثالث mudaaracatu lilismi qowl man qowl haclab alqowl الraabic xuluuluhu maxal ismi qowl man qowl lbasriyiin afartaa qowl soo ma asadid haddaba eeg afartaa qowl sidii u saxsan yihiin inay u kala saxsan yihin bu haddana sheegaya iyo qaabka loo naqdiyayey iyo qaabkiibuu kuu dhexgelaya u fiirso marka wa asaxu aqwaali aqwaalka ka ugu sixanimada badani alwalu ay alqawlu qawlka weeye qawlka alwalu hore qawlka ugu horeeya ugu sixanimo badan wa huwa qawlka hore alladii ka weeyi yajri soconaya calaa alsinati lmucribiina kuwa wax icraaba carabyadooda ka ku dareersada ku soconaya weey yaquluuna waxay odhanayaan muxibiinta wax icraaba marfuucun huwa mudaaricu marfuucun mid la rafciye weeye litajarudihi ka dharbeelidiisa darteed baa loo rafciyey min anaasibi naasib u ka dharbeelay wljaazim iyo jaazim u ka dharbeelay dalabado dhan iyay u nusreeyeen marka alfara somade waa loo nusreeyo arday kasto waxay icraabayan muxuu yadribu yadribu ficlu mudaaric huwa alqawl alasax qowlka ugu saxnimo badan waa qowlka gurishada uu ku rajxabay soo wa asaxul aqwaali aqwaasha ka ugu saxanimada badani alawalu ay alqawlu qowlka weeyi qowlka alawalu ee hore wa huwa qowlka hore alladii qowlka weeyi yajrii ku soconayo huwa qowlku calaa alsinati lmucribiina kuwa wa icraaba carabyadooda ka ku soconaya wey yaquuluuna waxay odhanayaan ayo wawdiya kudhacasa ya mucribiinta dha sheekh yaquuluuna waxay odhanayaan mucribiintu marfuucun huwa mudaaricu marfuucun mid la rafciye wey litajarudihi liajli tajarudihi litajarudihi ay litajarudi lmudaarici mudaarica ka dhartirankiisa uu ka dhartirmay darteed baa loo rafciyey min anaasibi naasib uu ka dhartirmay wljaazim iyo jaazim uu ka dhartirmay maa nusrayn marka marka qowlkaasa ugu saxanimo badan maxaa soo haray saddex qowl baa soo haray qowlu man qowl lkisaai qowl haclab qowl lbasriyiin saddexdii uu ku kala qaaday haddana u fiirso wayufsidu waxa fasahaadinaya buy qowlalkisaaiyi kisaai qowlkiisii waxa fasahaadinaya oo burinaya inna aw anna annaba limaada ya inna saxma anna hadda inna hadday dha kahor tacliila waa la cilaynaya markaa annagaynu odhanaa soo ma marka maxaynu inaynu ka dhigno maxaa keensaday ina la odhanaya oo ninkaasa firiide haye ya maxaadri ina in la kasriya soo Oh, maxay weyaan kolka bacd alqawl ba qaala ini cabdullah dhade taasna dariibanaysa daaw dhade sababta qawl maanad arkin ya ya limaada taas adkaatay limaadaha adkaatay eh. waa la kasrinaya marka kitaab inoo kasriya madaysin maxaa kitaab loo heli way adaa kasriya y ya mawlid qadrigii waa la socdaaba way baxsatay anna inna istidraaga muhaadin goolaan baa aamusdaadu sidaadad maad fikiraysa anna la odhanaya limaada wa yufsidu faacilkaygaada ya antan mel masteryan ulimo ya waa mel masteryan walka ma la hoos dhigaa masteriyad mise waa la kordhiga ya waa la kordhigaa ma de waa mster waa faacil ba laga soo dhalaalinaya intaas intaa malaa oo yufsidu qowlalkisaa'iyi ana juz-a shay kownu juz-i shay min noqon faacilkiibe maadka markaa islaaliyada wa yufsidu waxa fasaadinaya bu i qowlalkisaa'iyi kisaai qowlkiisa waxa fasaadinaya ana juz-a shayi sawga waa faacilki muna ana juz-a shayi kownu juz-u shayi shayga gobolkiisa ahaanshihiisa laa yacmalu midaan ku camal falayna u ahaado fiihi shayga dhexdiisa ya qawlka kisaa-i waxaa burinaya shayga qayb kamidii qaybta kale kuma camal fasho oo ad zaydun aan kulaha haddana idhaa ka waran zaydun waxaynu isla garanay zadu inay jus ka tahay soo maa marfuucnimadaba zadanaa keentay addan kudhaa ka war ma la maxaa ka dhalanaya qayb kamid inay qaybtii kale ku camal fashay taasina wax jira maa sooma markaa yaquumu imka waxaa ka dhalanaya yaquumu maadaama jus kamid ay tahay ficilkii mudaaric ya-dan ku camal falaysaa qayb kamida juskii kale ila waa jus iyadii kamida sooma jus ficilkii kamida maynayn marka maxaa ka dhalanaya juska midii inuu ku camal falay juskii kale taas wax jira horta taas wa taas waa lagu qowlkiisa waa lagu buriyey waa talabaad uu soo socda uu isku dari doona uma yalzamu cala lmadhabayni buu odhan doonaaye haddaan kuusoo horreysiyo waxaa ka dhalani an yakuuna mudaaricu marfuucan abadan walaa qaaila b ficilka mudaaric weligiiba inuu marfuuc aado limaada bal aduu kan ficil mudaaric oo ah, xarufulmudaaric ah ka maqan yahay maad haysa mar kasta mana ku jirin xuruuf anijma absusha ficilka mudaaric may xuruufi anaytu maadaama oo ay ku jirto inay ka suulin caamilna ka dhigtay de caamil joogna camalkiisi hala helo camalkiisina waa maxay baa tiri waa marfuucnima sooma de dee weligiiba marfuuc ada dhekada kaga taagno ma suuragal baa taasina cid ku qawshay ma jirto sheekh oo kaaga horreysay labada arimood baa lagu burinaya marka ila iska burin ma labada arrimood baa he lagu waajahaya waa naqdin weeyaan de naqdin oo las naqdinaya wyufsidu waxa fasaadinaya qowlalkisayi kisaayi qowlkiisii waxa fasaadinaya ana juz-a shayi shayga qaybtii laa yacmalu kuma camal falo fiihi shayga dhexdiisa shayga qayb ka midii isagii shayga qaybta kale kuma camal fasho saasaa burin talabaadna wuu soo wada wa qawla haclabin wa qawla haclabin ya ya wa qawla haclabin waa mahdi waqawlu amse waa waqawla waqawlaba hakan ku cadfa ya wayufsidu yahay ma ficlan ku cadfa qawlkisayiman ku cadfinaada ya wayufsidu soo qadar ya wayufsidu waxa burinaya qawla raclameen taclam qawlkiisana waxaa burinaya ka baqin lagama bao waa lagu adkaada ana almudaaracata mudaaracadu inama qtadat waxa unay keensatay hiya mudaaracadu icraabahu ay icraab alficli ficilka icraabkiisa keensatay min xayu ljumlati inta waa laga ya soo sax inta waa laga dhergam min xayu ljumlatu min xayu meel la aljumlau ay jumla lcraabi icraab jumladii mawjuudatun mid jirta ay tahay uma yaxtaaju wuxuu u baahan kulli nawcin bu iska keliya maarata aniga uma yaxtaaju wuxuu u baahan kullu nawcin nooc kastaa wuxuu u baahan nooca oo min anwaaci licraabi icraabka anwaacdiisa kamidii ilaa caamilin caamil buu u baahan caamilka oo yaktadii keensan caamilka oo yaktadii keeni huwa caamilku hi ya raabka dhadamiran uma yaxtaaju wuxuu u baahan kullu nooc kastaa wuxuu u baahan nooca oo min anwaaci licraabi icraabka anwaacdiisa kamid ilaa caamilin caamil buu u baahan caamilka oo yaktadii keenaya caamilku hi icraabka keenaya de uma yalzamu waxa ka dhalan oo ka laazimi cala lmadhabayni labada madhab labada madhab waa labade madhab lkisaa iyo madhab thaclab waxa ka laazimi an yakuuna mudaaric mudaaric inuu ahaado marfuucan marfuuc inuu ahaado daa'iman weligiiba waa walaa qaaila cid ku qawshay bihi walaa qaaila cid ku qawshay bihi ay bikowni lmudaarici marfuucan abadan ficilka mudaaric inuu marfuuc ahaado weligiiba mawjuudun de mid jira maasha mawjuudba may u fiirso qowlka taclamna waxaa lagu burinayaa mudaaracada mudaara waa maa mushaabaha maynn mushaabahad waxay keensatay in la icraabo icraabkiina waxaynu nidhi xaalaadka ficilku ka qaata waa saddex waa saddexdee ima an yakuna marfuucan wa ima an yakuna mansuuban wa ima an yakuna majruuran soo ma wa ima an yakuna majzuman soo saddexdaa kama qaato haddaba u fiirso mudaaracadu waxay keensatay icraabka guud ahaan icraabkiina wuu sii kala bixiyo marfuuc iyo mansuub iyo majruur buu noqon mid kasta oo kamid ihi anwaaculcraabna wuxuu u baahanaya caamilkeena mid kasta oo kamida maxay anwaaculcraab oo ah rafcadii iyo nasbadii iyo jasmadii muxuu ubaahanaya dee caamil soo jiida ayuu ubaahanaya manusaa u baanin marka u fiirso mudaaracada keentadiisa buu leeyahay icraabka maxaa lagu radiyey marka mudaaracadu saclabow waxay keentay min xayu licraabu jumla ahaan icraab ahaan guud ahaantiisa ayay keensatay e may keenin nooc gaara ah. marka maxaa ka dhalanaya dee weligiiba inuu noqdo marfuu inuu noqdo ka dhalanaya weligiiba inuu noqdo marfuu inuu noqdo taasina cid ku qawsha ma jirto marka sababta oo ah mudaaracada iyo mushaabahadu waa ay joogaysaa sawan kaana marfuucan aw mansuuban aw majzuuman maadaama oo ay joogayso mudaaracadana uu ka dhigay caamil keenaya rafcadii de weligiiba inu marfuucaada ka dhalanaya taasina cid ku quusha ma jirto waa qardajax iyada lafteedna sooma isna waa la radiyey marka marka mudaaracadu waxay keentay icraab ahaan in la icraabo icraabkiina saddexdaasaa ka soo bixi saddexdaasi markay soo baxeen saddexda mid kastoo kamidina wuxuu u baahan yahay caamil gaara oo gaar ahaantiisa usoo jiidade rafcanimadii iyo nasbanimadii iyo jasbanimadii armisnafani wuxuu yidhi wa qawla thaclab wa yufsidu waxa fasahaadinaya qawla thaclabin thaclab qawlkiisana waxa fasahaadinaya ana almudaaracata mudaaracadu inamaktabad waxa uunay keensatay icraabahu icraabkiisa ayay keensatay min xayu meel la icraabo aljumlatu ay jumlat icraabi icraab jumladii jumlacraab hata wuxuu ka wadaa marfuucnimadii iyo mansuubnimadii iyo majzuumnimadii hafahmi wayna aljumlatu ay jumlat icraabi icraab jumladii mawjuudatun mid jirta ay tahay jumlacraabki oo saddexdii u marayay ficilka mua uma yaxtaaju intaa kadib wuxuu u baahan kulu nawcin nooc kastoo min anwaac icraabi icraabka anwaacdiisa kamidii ilaa caamilin caamil buu ubaahan caamilkaaso yaktadii keensada caamil keena ayuu u baahanaya oo rafcina caamil buu ubaahan nasbina caamil buu ubaahan jasmina caamil buu ubaahan msaxayn uma yalzamu haddana waxaa ka laazima cala madhabayni labada madhabba labadeed madhabkisaa iyo madhabu thaclab an yakuna mudaaric mudaaricu inuu ahaado marfuucan marfuuc inuu ahaado daa'iman weligiiba walaa qaacila cid ku qawshay bihi ay bikownin mudaaric marfuucan abadan mawjuudun mid jira maaha cid saa tiri oo naxwi oo nuxaada kamid ihi oo uga horeysayna mama jirto marka u fiirso qowlkii kisaayi maxaa ku soo arooray laba bushi labada bushi waa maxay ko ana juz-a shayi laa yacmalu fii waa ka labaada an an yakuna mudaaricu marfuucan abada walaa qaaila bi qowlkii saclabna maxaa ku soo arooray laba labadaasi waa maxay ana almudaaracata inama ktabat icraabahu min xayu aljumla soo ma qowlka labaadna waa maxay wayalzam maa yalzam min madhab اkisaa-i oo ah an yakuna almudaaricu marfuuca abada walaa qaa'ila bihi labadaa arrimood ba ka dhalanaya kii saddexaadna waa kan eeg wayaruddu wayariddu waxaa radiyaya isaga raddi buu ka cabiray soo ma aragtid kuwa kana yufsiduu ka cabiray wayariddu waxaa radiyaya qowl lbasriyiina de imaamkii idlaaq weyan soo ma ile waa madhabkiisiiba wey wayaridu waxaa radinaya qowlalbasriyiina basriyiinta qowlkoogana waxaa radinaya irtifaacuhu mudaarica rafcoomidiisa fii naxwi hallaa yaquumu zaydun zayd miyuu istaago iyo wixii lamida dhexdeeda ku rafcoomo wadalika soo qadaro wadalika raddigaasi haabitun waa mid sugan waayo liana alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacda xuruufi taxdiidi xurufta xuruufu taxdiidka la dhahdo xuruufta boorinta dabadeed ficilmismibu daba dhacade ma ismiba daba dhaca mee ficilunbaa daba dhacade soo ma maxaa daba dhacan ficil baa daba dhaca halkan u fiirso wuxuu yidhi qowlkii basriyiinta waxaa radinaya degitaan rafcoomidda uu rafcoomayo ficilkii mudaaric hallaa yaquumu dabadeed hallaa waa adaatu taxdiid yaquumuna waa ficil mudaaric wuuna rafcoomay sababtu waa maxay bu raddigaasi wuxuu ku xasilaya oo ku sugnaanaya ismigu ma daba dhaco bacda xuruuf ataxdiid muxuuna horay kuusoo yidhi xuluuluhu maxalal ismi boos ismi waa inu dega boos ismi waa inuu dego halkan ismi muu daba dhacaaba eeg waxaa lagu radiyey u fiirso waxaa lagu radiyey ismi meel aanu dhacaynba ayuu iska yaalla haddana wuu godan yahay ismi meel aanu dhici karinba ayuu ficilki yaallaa haddana wuu rafcoomay idinkuna maxaad ba tidhahdeen xuluuluhu maxalal ismi halkana ismimaba degi karaba isagoona ismi degi karin ayuu haddana he iska rafcisan yahay ciladii maadaama la waayo xukunkan in la waayahay limaada liana alxukma yaduuru maca cilati wujuuda wacadama kolka hore maa lg ulul sooma xululkii maadaama la waayey ila ciladiiba sooma de xukunkiio marfuucnimadii in la waayahay xululnimadii iyadoo la waayaybu xukunkiio marfuucnima meeshii iska taagan yaha sheekh mana saxayn markaa he maxay ka dhalanaya taana waa la iyagana waa lagu radeeday kama jirto xuluulu maxalalismiba ayaa ayaa marfuuc keenay wax jira maa saxiix marka maxaa soo khulaasoobay nafsu tajarudihi min annaasibi wاljaazi wayaridu waxaa raadiyaya qowlalbasriyiina basriyiinta qowlkoogana waxaa raadiyaya irtifaacuhu mudaarica rafcoomidiisa fii naxwi hallaa yaquumu zaydun zayd miyuu istaagaya wixii lamida dhexdeeda ku rafcoomo wadalika raddigaasi haabitun waa mid lana alsma ismigu laa yaqacu ma dhaco ismigu bacda xuruufi taxdiidi xuruufu taxdiid dabadood maba dhacaba xuruufu taxdiid dabadood ma dhaco idina maxaadna tirahdeen xuluuluhu maxalal ismi isaga oon boos ismi u dego e boos ismi u dego isagoon oolin oo ismi aanu dhici karin baa la helay isagoo rafcisan marka hadalkoogi muna meesha ka bixin uu ka baxay marka xuruufu nasbi halkaa waxaan ku qaadanay xaalad kamida xaaladii ficilka mudaaric marfuucnimadana laskuma diidin keliya waa lasku diida caamilka rafcinaya xaalada labaad waa mansuubnimada wa yunsabu waa la nasbinaya huwa ficilkii mudaaric bilanlan baa lagu nasbinaya wadalika tusaale naxula nabraxa ka suulimaynaya wixii lamid a ah way sharax lama qada markuu dhamaaday alkalaamu hadal markuu dhamaaday cala alxaalati xaaladii laga hadla alatii xaaladaaso yurfacu la rafcini fiiha xaalad dhexda almudaaric mudaaric ala rafcin tanaa waa labeeye musanifku bilkalaami hadal buu ku labeeyey cala alxaalati xaaladii laga hadlo alatii xaaladaaso yunsabu la nasbini huwa ficilka mudaaric fiiha xaalada dhexdeeda wadalika nasbu mudaaricaasi haabitun waa mid sugan idaa waktigii buu sugan yahay dakhala gala aley ficilka mudari xarfan xaraf galo xarafkaaso min xuruufin xuruuf ka mid a xuruuftaasoo arbacatin afara wahiy xuruuftaasi lanlan weeyi wakay wey weydan wey waan weeyi wabadaa waa bilaabay huwa musanifku bilkalaami hadal calaa lan lan u ka hadlo liannahaa lantu mulaazimatun mid laazimaysa weeyi linasbi nasba ayay laazimaysaa wadalika ey luzuumuhaa laazimitaanka ay laazimayso linasbi nasbo multabisin mid ku dheehan weeyi bikhilaafi lbawaaqi nawasibta kale soo hadhay khilaafkooga wakhatama wuxuu ku khatimay bilkalaami hadal calaa an an u ka hadlo lituuli kalaami hadal dheeri darteed buu ku khatimay calayha anta laga hadlo waa meeshii labaad waxaynu qaadanay hal halkaasi waa maxay an yakuna marfuucan baynu qaadanay an yakuna mansuubanna laba madhab baa ku jira madhabulbasriyiina wa madhabulkufiyiina ajrumaydi waxaynu kusoo qaadanay fannawaasibu casharatun hada huwa qowl alkufiyiin walqowl araajix huwa qowl basriyiin fannawaasibu arbaca nawaasibtu e waa afar wey wahiya lan idan k an saxiix walala hada huwa alqowl alraajix sheekhuna wuu inoo soo wadaa ajrumiyadiina waan kusoo tambihinay halkaa marka la joogo haddaba u fiirso bartaa markaad joogtid sheekhu su baa lagu weydiin karaa ah nawaasibtii maadaama afartay lan muxuu usoo horeysiiyey lima haddee ashyaa la kulmiyo shay lasoo horeysiiyo qudimat ilashyaa biaxadi khamsati ashyaa soo mayna ohan jir kan sarfiga soconay intibaa ayaa ka dhalani sheekhaa ka jawaabay wuxuu yihi lan wuxuu ugu bilaabay liannaha mulaasimatu linasbi iyadu nasbay laazimta ficil mudaaric ku jirta haddaad aragti weligii waa kuwa kale soo hadhay shuruud bay leeyihin mid kasta shuruud baa loo dhigi shuruudda hadii laga waayo dee naasib saxiix walala laakiin iyadu lam way ku daba dhegan waa mid labaad baad kaga jawaabi kartaa waa liqilat alkalaami calayha in laga hadlo hadal yarideeda in laga hadla waa iska kooban tahay soo ma soo mari oo muxuu aan u dambeysiyey waa su wuxuu aan u dambeysiyey waa lituulil kalaami calayha muxuu uga jeedaa waa likasrati lkalaami calayha in laga hadlo ayaa iska fara badanba saa darteed bu dib u dhigay u fiirsan laqmada marka wayunsab waa la nasbin huwa ficilki mudaaric bilanlan baa lagu nasbin naxu la nabraxa ka suuli maynayo wixii lamid aweeyi ah ka suuli mayna iyo wixii lamid ah lama nqadaa markuu dhammaaday alkalaamu hadal markuu dhammaaday cala alxaalati xaaladii laga hadlo allatii xaaladaasoo yurfacu la rafcini fiiha xaalada dhexdeeda almudaaricu la rafcin hanaa waa labeeyey huwa musanifku tajriid buu isticmaalay balaqada ku gaari doontaan hanaa waa labeeyey bilkalaami hadal cala alxaalati xaaladii laga hadlo allatii xaaladaasoo yunsabu la nasbin huwa mudaarica fiiha xaalada dhexdeeda la nasbin wadalika nasbaha ficilka mudaaric la nasbinaya thaabitun mid sugan weeyi idaa wakti ayuu sugan yahay dakala idaa wakti buu sugan yahay dakalow galo caleyh ficilka mudaaric xarfun xarafu galo xarafkaasoo min xuruufin xuruuf ka mida ah, xuruuftaasoo arbacatan afara wey xuruftaasi lan weeyi wakay weeyi waydan weeyi waan weeyi wabada waa bilaabi musanifku bilkalaami hal calaa lan laga hadlo liannaha lantu mulaasimatu mid laasimaysa wa linasbi nasba ayay laasimaysaa oo hadday ficilkii mudaaric gasho weligeedba dee ficilkaas mansuub bu ahaanaya iyada bkhilaaf bawaaqi wadalika laazimitaanka ay nasbaha laazimaysaa multabisun wuxuu ku dheehan yahay bkhilaaf bawaaqina wasibta kala soo hadha khilaafkeega wakhatama wuxuu ku khatimay bilkalaami hadal buu ku khatimay oo uu dambaysiye calaa an anu ka hadlo lituulilkalaami hadalka dheerideeda darteed buu ugu dambaysiyey calayha anta laga hadlo alxarf awalu lan wallahu aclam subxaanaka alla bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub iley